alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wauصlii wauslimu cla nabiyihi اlkariim imaami اlxunafaaءi waqaa'id اlquri اlmuxajaliin wcla aalihi waasxaabihi اladhaar alakhyaar wcla اtaabiciina lahm bixsaan ila ywm اddiin allahuma wafiqna lima tuxibh watardaa min alaqwaali walafcaali wاlaaraa allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wasidna cilma walxamdu lilahi cala kulli xaal uma amaa bacdu waa bilowga suurat racd aayadda labayo toban awoodihii ilaahay baynu akhriyayna allatii naraaha fii safaxaati hada alkown aynu ka akhriyaynay xaashiyaha caalamka marka waxaad arkaysaa qofka muslimka ah markuu tilmaantan ilaahay qaato waa qof waaciya wax alla waxa hareerihiisa iyo axdaada iyo dhacdooyinka oo dhanba casharuu ka kasbanaya nabiguna saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaam saasuu asxaabtiisa ku tarbiyadayn jiray meeshaad maraysaba dadkaad aragtay iyo xoolahaad aragtay iyo buurahaad aragtay iyo mid walba in cashar iyo xiisad laga qaato tarbiyada asaaliibu tarbiyati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam lilumma siyaabuu nabigu ummadda u tarbiyanay u tarbiyayn jiray waaya maalin maalmaha ka mid a wuxuu soo maray orgac yaroo baktiyey haddaad iminka bakti soo marta adiga waxa kaaga furani waxa weeye waar dowladdii hoose meeday baalka meesha ha ka qaado ha la gubee aar baalka inaga qaada jiido oo xorfadaha ha ku rida aad buu u qarmuun yahay laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam maca cashar buu ka faa'iideeyey qofkuu yaabaya wuxuu odhanaya casharka ku jira orgac bakhtiyey muxuu yahay asxaabtuu ihi ka warrama bahalkan ka warrama xaalkiisa kiineebaa qaadan lahaa markaasay yidhaahdeen dee maxaanu qaadan waaba bahal bakhtiyeybe hadduu nool yahay baaba qiimihiisu jabnaan lahaa waa mid dhaga go-an oo silan adduunyadu ilaahay agtiisa kaaway kaga liidataa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa xiisad sida kani u urayo ee u nacdeen ilaahayna adduunyadu qiima lama leh ha ka daba dhicino ha u alanina iyadoo layska fadhiyo layska caweynayo layska sheekaysanayo ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dayaxaa ka warrama bal dayaxa kor u eega nin waliba u eegayo miyaa isku cidhiidhyaysaan oo itus iyo mee iyo xaguu ka muuqdaayo xaasi may jirtaa maana waliba halkiisuu ka arkaya waa dayaxa fariyo tobnaadka ilaahay saasay idinu arki doontaan buu ihi maalinta qiyaamaha iyo jannada laa tudaamuuna fii ru'yati aragtidiisana isku cidhiidhi maysa marka waxa aad ka arkaysa markuu qofku miyiga u baxo markuu wadamada shisheeye tago markuu dad kala duwan arko markuu xajka tago meeshuu maraba qofku xiisadii iyo cashar ayuu ka qaadanayaa dee amaa kan kale war maxaa la cunaa iyo hudheelkee qada wanaagsan iyo halkaynu seexanna albeerkadee wanaagsan iyo iyo hebel maaragtay baa naftuba kaga baxaysa waaya bal markaa aayadahan dee laftigu yuu ku dhibinoo war maxaa lagu macneeyay iyo see loo laqbaynayaa qura arrintuiyay noqonin markaad laqbada hesho bal nuxur ka dambeeyana eeg waladii yuriikum lbarqa ilaahay waa ilaaha idin tusinaya hilaaca khawfan wa amacan cabsi iyo rajo isagoo labadaba uu leeyahy wa yunshiu saxaaba iqaal wuxuu soo curiyaa uu soo bilaabaa asaxaab daruurta athiqaal ee culculus wa racdu bixamdi malaga racdi la ydhaahdaa wuu tasbiixsadaa bixamdihi mahadnaqa ilaahay isagoo ku daraya walmalaa'ikatu malaa'igtuna way tasbiixsadaan min khiifatihi cabsida ilaahay ay ka cabsanayaan daraaddeed wayursilu sawaaciq danabka iyo hanqarka ayuu ilaahay sii daayaa marka roobku da'ayo fa yusiibu bihaa waxa uu ku dilaa man yashaau ciduu doono wahum iyaga oo yujaadiluuna fillaah ilaahay ka murmaya iyo awoodihiisa wa huwa ilaahay shadiidu lmixaal qabashadiisu miday daran tahay oo cadowgu aanu dhib lalahayn weeye shadiid lahd waa saas weeye oo hilaaca iyo onkodka iyo danabka iyo daruurta iyo dhibicda intaaba waa inaad mid walba eegtaa war waxan yaa sameeya war bani aadam ma samayn karaa war haddii uu maqnaado maxaa dhacaya nataa'ijkaasoo dhan waa inaad akhriyi kartaa marka hilaaca aynu aragno labadan sifay dadku leeyihin khawfan wa damcan khaa'ifiina wa daamiciin qofku wuxuu damcayaa roobka iyo biyaha iyo khayrka halkaa ka soo jeeda sina wuu u yaro baqanayaoo dee danabkan la sheegaya iyo biyahoo dadka hafiya iyo daad qaada iyo duufaano iyo dabaylo iyo waxbuu ka baqayaa qofka ilaahayow dhibkiisa naga ilaaliyo dheeftiina sanasi ayay dadku yidhaahdaan marka uu roobku soo horo saasuu ahaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam oo marka uu dhibicdu soo hoortee daruuriisa soo qabsadaan roobka soo bilaabmayo aqbala o adbara bay leedahay caaisha guriguu galayaa uu ka baxayaa uu cagataalaynaya maxaa kugu dhacay haddii aan idhi maxaad la dhaqdhaqaaqaysa waxa uhi oo oh, maxay ogeysiiyey sidii reer cad bille ilaahay ka dhig cadaab daruura laga soo dhigay oo dabeetana dem markaa khawfan wa tamacan marka waxay tusinaysaa addoonka itaaldarradiisa iyo inuu ilaahay uun marti u yahay meeshan waxaa laga soo shuba unuu eegayo khawfan wa tamacan si kale dadku laba qaybood bay u qaybsan yihiinoo qofna khawfkaa ku badan qofna damaca qofka aan dalkiisi iyo deegaankiisii joogina tusaaleahaan musaafira iska socdaalka waa khawfan ka meeshiisii jooga meeluu ka gala iyo weeluu dhaansada iyo wax intifaacsanayana waa dhamcan oo midu wuxuu leeyahy war biyahan anigu cabiba maayo waabaan ka lugaynayaa meesha eh dalow gaadhigu jidka hayay maree eh. dalow ma ka nabadgelaynaa roobkan iyo dhiidhigiisa iyo duufaanadiisa waa khawfan kan kalena waa damcan daruuro culculus waa heegooyinka heegadan culculusa biyaha sida ee la yaab kale daruuraha ah taasuu ilaahay soo diyaarinaya yunshi soo curinaya waxaa markaa ka soo baxaya meeshii in shaqadaa iyo howlgalkaa ilaahay ay wakiilla oga yihiin uu u egmadu u diray malaa'ig uu ka mid yahay malagga laydha alracd marka racdigan tasbiixsanaya ee mahadda ku daraya isaga iyo malaa'igtu waa kii qaabilsanaa roobka marka faacilku sidaas uu yahayoo wayusabbixu aracdu bixamdi malaga racdi la yidhaahda iyo malaa'igta kaleba way tasbiixsanayaan subxaana allaahi wa bixamdi markaa hawshanna way wadaan ilaahay u diray ilaahay dikrigiisana way ku darayaan waa dad waxa ay qabanayaan iyo qowlkooda labaduba ilaahay raalli ka yahraalli ka yahay wey dad iyo inaan odhan waa khalqigu ilahay raalli ka yahay wayusabixu racdu bixamdi waalmalaa'ika min khiifati cabsida ilaahay daraaddeed bay la tasbiixsanayaan Eh, racdigu onkodkana waa la yidhaahdaa marka onkodka laftiisu dee sanqadhan waxaan iska sanqadhaya u la maahe inuu yahay wax tasbiixsan kara ayaa markaa ay noqonaysa wayusabixu racdu bixamdi onkodka laftiisu markaa tasbiix yahay way min shayin laa yusabixu bixamdi shay waliba uu tasbiixsanaya wixii macnaahii iyo wixii muuqda iyo wax waliba ilaahay tasbiixdiisa iyo dikrigiisu wadaa labadabaa lagu macnay nabigu calayhi salaatu wasalaam saasuu inoo jeediyo marka uu darabkaa iyo onkodkaa iyo roobka uu dhagaysto waxau odhan jiray allahuma laa taqtulna biqadabik walaa tuhlikna bicadaabik wacaafinaa qabla dalik ilaahayow ha nagu halaagin cadhadaada cadaabkaagana ha nagu halaagin ilaahayowna caafimaada balaa'iyo baaska ilaahayw naga caafimaada sidaasaa markaa abi hurayrana kolkuu roobka maqlo wuxuu odhan jiray subxaana man yusabixu racdu bixamdi cabdilaahi bnu zubayrna isaguna sidaasoo kale ayuu ahaayo tasbiixda iyo xamdiga waa asxaabtii nabiga dabcan arrimahan oo kale nebiguunbay ka maqleen caleyhi salaatu wasalaam waxay iska abuuranayaan maaha dee malaa'igtan ilaahay rabbi uu ku ammaanay tasbiixdii iyo mahadnaqana waa lagu dayanaya subxaana man yusabixu racdu bixamdi waaya wayursilu sawaaciqa fa yusiibu man yashaa sawaaciqdu waa danabka danabka ayuu ilaahay soo daynayaa dalka iyo dadka iyo dhirta iyo daaruhu way badan meelun buu ilaahay ugu talagalaya talagalayaa leba meelun buu qabsanaya kii ilaahay meel ku kharaabinaya waa gantaalkaa meeshaa ku hagaagaya wahum yujaadiluuna fi llaahi wa huwa shadiidu lmixaal sababbay lahayd aayaddu ay ku soo degtay oo niman gaalo ahaa nebigu erga u diray calayhi salaatu wasalaam oo islaamka lagu qancin waayay oo murmayey ayaa afxumadoodii iyo dhibkoodii intay iskaga soo noqdeen asxaabtu ayaa danabkaasi uga dambeeyey xaadhati ilahay baa labadaa isku beegay isagoo gacmaha laga taagay oo lasoo qancin kari waaye oo fariintii nebiga loo soo wado loo keeno mar labaad lagu nooday ayay xaadhato dabeedna aydanabaa lagu halaagay ilaa ilaahay junuudiisa iyo colkiisa iyo waa badanyah siduu cadowga u halaago fa yusiibu biha man yashaa sawaaciqda ciduu doonuu ku dhufanaya wahum yujaadiluuna fillaah ilaahayba ka murmaya iyaga oo ilaahay ka doodaya oo qirila ayuu indhaha u gelinayaa kaa mixaalkuna waa qabashada wahuwa shadiid lmixaal qabashadiisu ilaahay aad bay u adag midbaa wuxuu ku qabtaba dadka lahu dacwat lxaq ilaahay yeedhmada xaqaa buu leeyahy waladiina yadcuuna min duuni kuway caabudayaaneen ilaahay ahayn laa yastajiibuuna lahum bishayin shayna kama aqbalayaan kuwa baryaya ilaa ka baasidi kafay ilaa ka gacmihiisa u fidinayaa siduu waxu aqbalo aqbala uun mooyaane ilalmaa'i biyaha ayuu gacmaha u fidinaya liyabluqa faahu si ay biyuhu afkiisa u soo gaadhaan wamaa huwa bibaaliqi biyuhu qofkan afkiisa ma soo gaadhayaan haddaanu isagu darsan wamaa ducaa'ulkaafiriina ilaa fii dalaal gaalada baryadoodu waa hallow walilaahi yasjudu waxaa ilaahay kelidii u sujuudaya man fi samaawaati walard khalqiga ku sugan samooyinka iyo khalqiga dhulka ku sugan dawcan wa karhan iyaga oo aqbalaya iyagoo diidanba wa dilaaluhum harhkooduna ilaahay buu sujuudayaa bilquduwi walaasaal gelinka hore ka dambeba ilaahay baa subxaana wa tacaala wacyigelintii iyo tawjiihaadkiiyo tilmaamuhu dadka siinayuu wadaa waxa uu aayaadkan aynu markaa arkayna ee aynu ku dhex jirno isbarbar dhigayaa xaqa iyo baadilka ama cidda la caabuday aan ilaahay ahayn itaalkeeda iyo awoodda ilaahay labadaasaa ah rabbi isbarbar dhigayaa wax dee dadka ka murugsan oo ka qarsoon aan ahayn markuu qofku labadaa si xora ah, isaga oo fikirkiisiiyo dareenkiisu uu xor yahay oon cid u xidhnayn marka uu sidaa labadaa u eego waxuunbaa kusoo duxi laguna celceliye oo aad u aqoonsado marka waxaynu aayadahan ku arkaynaa kolka hore ilaahay wuxuu isbarbar dhigayaa awoodda ilaahay iyo iyo waxa ay caabudayaan baritaalkeeda haddana waxaa kusii xigaya inuu isbarbar dhiga xaqa iyo baadilka haddana waxaa kusii xigaya xaqa iyo baadilka labada qolee kala qaatay qolada xaqa qaadatay muuqaalkay leedahay iyo qolada baadilka qaadatay muuqaalkooda iyo masiirkooda saasaa tartiibta aayaadku isugu xigaan ilaahay wuxuu leeya yeedhmada xaqa ah yeedhmada baadilka ana ayaa leh dee kaafirkiiiyo wixii uu caabudaya marka yeedhmada xaqa ah haddii isaga loo yeedho subxaanahu wa tacaala ama la baryo ama loo dhawaaqo ama xaggiisa cid loogu yeedho waa xaq weeye marka dacwatulxaq waxaa ka mid noqonaya aadaankii xaya cala salaa xaya cala alfalaax ilaahay u kaalay wey iyo cibaadadiisa waa dacwat lxaq qofka dacwo fidinaya ee daaci allah ajiibu daaci allah ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhaya dacwadiisu waa xaq weyn hadduu isagu dadka u yeedhay yeedhmadiisu waa xaq marka qofka doonaya yeedhmo xaqa inuu ka jawaabo waa ta ilaahay subxaanahu wa tacaala ta ilaahay dhagahaagu hana u culnaadeen hana u furnaadeen haduu cid isagu u yeedhana waa xaq haddii isaga xaggiisa cid loogu yeedhana waa xaq lahu dacwat lxaq ilaahay yeedhmadii xaq ahayd buu leeyahy <clears throat> kuwan laakiinay caabudayaan inta ilaahay ka sokaysa laa yastajiibuuna lahum bishayin cidna waxba kama aqbalaan marka halkaa hore waxaa ku jira haddaad ilaahay u ducaysatood barido baryadiisu waa xaq waana kuu jawaabi waa ka aqbalaya waxaa doonaysu ku siinaya laakiin kuwanka u yeedhay ciddii isaga ka soo hadhay ka u ducaysta ee baryay ee wax gacmaha hoos dhigtay laa yastajiibuuna lahum bishay qof wanaagsan iyo qof liita midku doonaya ha ahaadee sida ilaahay loo baryo cidda u barida cid kale laa yastajiibuuna lahum bishayin waxba kama aqbalaan waxaa la idhaahdaa faaqidu shayi laa yuctiihi cidda shay ka faramarani dee ma bixiso qofku hadduu wixii ka faramaranya muxuu ku siin isagiibaa finish taagan tusaalaha ilaahay uu bixiyee qofka ka sugaya cid kale wixii ilaahay laga sugi jiray wuxuu ka dhigan yahay qof haraadan biyo u baahan ceel biyo-a dul yimid dul fadhiistay gacmaha u fidiyey oole biyahow dee gacmaha iska soo buuxi biyahanow gacmaha ii soo buuxi aan ka cabbici kii arkaaba wuxuu ku tirinayaa nin waalan oo aan miyir qabin goormaa hebel la maray buu odhanaya ama goormuu hebel sida noqday war biyo gacmahaagaa laga dhargaaye maa darsatid maa darsatid laa yastajiibuuna lahum bishayn ilaa ka baasiti kafayhi ila almaa ka biyaha u fidinaya gacmihiisa liyabluqa faahu si uu biyuhu afkiisa u soo gaadho biyaha uu soo soco ama gacmaha soo gaadho ama afkaba wamaa huwa bibaariqihi wamaa ducaau lkaafiriina ilaa fii dalaal natiijadiibaa taas qofka aan iimaan lahayn ducadiisu waa nooca waa hallow xaq maaha waa hallow marka waxaa tusaalahaas uu la mid yahay tusaalihii la odhan jiray ka yadihi cala qofka biyo silaado qabo oo sida shayga kale loo xantoobiyo ama loo qabto qabo ma qabsoomayaan darid haa laakiin ma qabsoomayaan tanna waa saasoo tusaalahaasa ilaahay uu ka bixiyo tusaalaha dadka ilaahay waxbuu ku fahamsiiyaa tabaaraka wa tacaala marka yaa lagu luqoyn adiga nasiib wanaag dadka ilaahay waxa ugu deeqay inaan isaga iyo addoomaha cidina u dhexaynin markay duca noqoto cidina uma dhexayso marka qofku wakhtiga uu doono iyo sida uu doono ee xalaala ayuu ilaahay u baryayaa tabaaraka wa tacaala baahihiisa iyadoon cidina ka turjumaynina wuu baryayaa waxaa ilaahay u sujuudayaa <clears throat> waxaa ku sugan samooyinka iyo dhulka waxay aayaddu fasiraysaa ilaah la baryo oo wax ku siiyo oo kuu muciino oo kuu gargaara isagaa mutaysto xaq u ah waayo dee sidanaaba addoomo loogu wada yahayba khalqiga ku sugan samooyinkii khalqiga dhulku sugan qaybina waa dawcan qaybina waa karah oo qaybina dee ilaahay bay adeeceen qaybina qasab bay ku sujuudi wakhti ay qasab ku sujuudi doontaabaa jirta waa kow oo marka qofkan la dirqiyayo ee ama laga xoog bato qasab buu ku sujuudi aakhiro qasab buu ku sujuudi si kale marka loo eego waa insaanun musayar waxyaabo fara badan ayaanu isagu dooran karaynin ee lagu qasbaya awadaha ilaahay ka mid a wa dilaaluhum bilquduwi walaasaal siyaabuhu qofkani u dirqiyan yahay waxaa ka mida dee harhkiisiibaaba gelinka hore iyo gelinka dambe ilaahay u sujuudaya hadduu isagii sii jeedsaday dilaaluhum harhkoodii dadka ayaa ilaahay u sujuudaya awooda ilaahay waa ta ilaahay laydin leeyahay barya waa ka awoodaa leh awalam yaraw ilaa maa khalaqa allahu min shayin yatafaya'u dilaalu qul waxaa tidhaa nebi maxamedow man rabu samaawaati walard rabbiga samooyinkiiyo dhulka waa kuma qul waxaa tidhaa allaah waa ilaahay qul waxaa tidhaa afatakhadtuma waxaa samaysateen min duunihi inta ilaahay ka sokaysa awliyaa sanamyaal ilaahyaal laa yamlikuuna lianfusihim nafahoodaba aanu hayninba nafcan walaa daran dhib iyo dheeftoona qul waxaa tidha hal yastawi lacmaa walbashiir miyay siman yihiin ka indhahala iyo ka waxarkaya am hal tastawi adulumaatu wanuur miyay siman yihiin kudcuryaasha iyo iftiinku am jacaluu lilaah mise ilaahay waxay u yeeleen shurakaa'a kuwa la caabudo oo khalaquu abuuray ka khalqihi siduu waxilaahay u abuuray oo kale ama makhluuqaadku abuuray oo kale abuuray kuwaasaa lasoo helay dabeedna fatashaabaha alkhalqu calayhim khalqigiibaa isaga egaaday miya tolo mataasaa dhacday ma jirtee qul waxaa tidhaa allaahu khaaliqu kulli shay wax walba ilaahay isaga abuuray wa huwa alwaaxidu alqahaar waa kii keli ah waa kii waxdirqiya waa kii awood badan waa kii ilaahnimada ku intihood saasaa ilaahay uu dadka wuxu tusaaleeyay subxaana wa tacaala min ijaaz lqur'aan qur-aanka mucjisnimadiisay ka mid tahay inuu quluubta la hadlo inuu quluubta qancinayo inuu dadka si weyn waxu tusaalaynayo qofkii aqoon lahaa iyo kii bilowga ahaa labadaba wakhtiga hore iyo wakhtiga dambe qof dadku qancintan mar walba way u baahan yihin mataasaa jirta mataasaa jirta mataasaa jirta waa arrimo dabeedna qofkii markuu sidaa u eego ayuu odhanayaa kaasi ma jiro kaasina ma jiro dabeetana kaasaa jiraan natiijadii kalaamkuu samaynaya siaa ilaahay u tilmaamay marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu halkan ku xusaya inuu yahay isagu dhib iyo dheefba kale arrintaasi waxay tilmaamaysaa ilaah caadadiisa ilaaha xaq ahi waa taa ilaah xaq ahi haddii la caabudo addoon loo noqdo inuu wax ku tari karo haddii la diido inuu wax ku yeeli karo qul afattakhadtum min duunihi wliyaaa laa yamlikuuna lianfusihim nafcan walaa daran bal hadda fiirso ma waxaa samaysateen waxaan dhibiyo dheeftoona lahay dhibiyo dheeftoona labada midnaba male waa arrin haddii dadka caabuda macbuudaadka kala duwan ee dadku ay ku dhintaan ay ku hawshoodaan hadduu qofku ka fikiri lahaa wax badan baa u bixi lahaa qofka ilaahay hidaayo uu la damcaabaa tilmaantan ilaahay qaadanaya kii kale dee wuu malaasan yahay asxaabtu ridwaanullaahi calayhim arrintan aayaddu ay sheegtay ayaa dadka markay hanuuninayaan ayuunbay tusaale muuqda macnaha ficil ahaan bay ku tusi jireen ficil ahaan laba asxaabiy oo dhallinyaro ah oo wakhtigii islaamkuu gaadhay madiina ayaa waxay ku duuli jireen habeenkii sanamyaasha reerahoodu caabudaan ayay ku duuli jireen way soo jajabiyaan subaxday odayaashii kusoo kallahaanoo dabeetana way toostoosiyaano waxay habaaraan kii waxyeeladan u geysta iyo saasoo sadaqaa laga bixiyaa balaayo xijaab ahoo waa la tiirtiiriyaa haddana habeenka labaad bay sii kala tuuraan maalintii saddexaad baa raggii nin ka midii ah oo cuqaashii ka mid ahaa ayaa wuxuu ihi ma mee habeenkii saddexaad baa waxay sameeyeen waxay ku xidheen ay bakhtiyey ayay lugtii ugu xidheen sanamkii markaasuu ihi ma habeenkii hore aanu ku toosinay oo subaxdii labaad baan haddana ku hagaajinay saakana ay baktiyey baan kugu xidhmay ood iska furi kari weyday wallahi inaanad ilaahay ahayn <laughs> wallahi inaad xaabo tahay xaabo la shidanaya inaad tahay markiiba kaga dhaqaajo islaanta la odhan jiray umu sulaym ilaahay ka raali noqdo waa anas hooyadii berigii dambena abu dalxa guursaday markii anas aabihii furay ama adigu ay kala tegeen si uun waxaa u soo geed fadhiistay abu dalx zayd ibnu sahl wakhtigaa islaam u ahayn ilaahay iyadu sabab uga dhigay islaamnimada ilaa rag iyo dumar waa ki ilaahay khayr geliye waxay tidhi war miyaadii soo geed fadhiisto waad doonaysaa haa de dooni doontaa waabaad silan tahaybe miyaanaad ogeyn inaad caabuddo sanam uu qoro oo uu soo farsameeyo addoonka reer hebel war ninkan addoonka ah ee qoladaa reer hebel addoonka u ah sanam yaroo intuu gudin qaato uu soo qorqoro ayaad hadda caabudaa abudalxow marka sanamka noocaasee weliba addoonku uu qore nin xoray aanu qorin markaad ka xorowdo ayaan anuguna aad heli karaysaa iyadoo weliba aan kugu deeqayo inaanan meherna ku weydiinin waayahay bal hadda sa fii dalik arrintaa waan ka fikiri doonaa buuo dibbuu isugu noqdayoo mudduu maqnaa markii dambuu soo noqday markaasaa wuxuuhi wallaahi arrintii markaan aad iyo aad u diraaseeyey wixii aad ii sheegaysay dhab buu ila noqday iminkana ilaahay baanu islaamay iyaduna waxay tidhi aniguna meherkaygii islaamka aad islaamtay baabaan kaaga dhigayoo islaamka intaasaan uga faa'iidaynayaa almuhim waa tusaalayaal waaqiciya oo runtii tii nebi ibraahimba markii uu fajacalahum judaadan burburka bahalihii ka dhigay wax ku tusaalaynaya wey saasoo kalea loo baahan yahay qofka mufaqafka ah ama diinta aqoon u leh ee la xajeclo ka qabaa cidda wax tusaalaynayo inuu wax la taaban karo tusiyo isagoo nusuusta ka istimdaadaya oo ka qaadanaya oo dadku imika asnaam uma badnee waxay u badan yihin asnaam kaleo macnawiyaad oo afkaar iyo adduun la caabuda iyo cid awood lahoo la caabuda iyo waxyaabo kalaa laga daba dhacaa imika marka kuwaas sidii looga qarcin lahaa inuu qofku usluubkeeda yeesho waa ka ay aayaddu tilmaamaysa udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana waa xikmadiiy waanadii wanaagsaneed bal saasaa ilaahay uu u tusaaleeya dadka qul hal yastawi alacmaa waalbasiir am hal tastawi ulumaatu wanuur waa nin indhaqabo si xaragaa u soconaya halkaa maraya iyo mid damahooyo ay kaxaynayo gacanta ay qabanayo gurigii geynaya leh labadaasoo kale ay ka dhigan yihiin gaal iyo islaam si kale haddii loo eego gudcuryaal gudcurkii roobka iyo gudcurkii daruuraha iyo gudcurkii kaynta oo isdulbaxay ayuu ka dhigan yahay imaanlaawuhu waa shaki buu ku jiraayoo diiq buu ku jiraayoo jahli buu ku jiraayoo deganaanshalaan buu ku jiraa waxaasoo dhanba isu weheliyo guducula marka labadanaad isu geynaysa albasiiru wanuur qof indhaqaba oo nuur soconaya labadan kalena waad isu geynaysa alacmaa waulumaat indhalaawe gudcur ku sugan ila wuxubaidhaaqaana labadaana waa laisu geynaya labadana waa laisu geynaya muuqaalkaasuu leeyahay oo muuqaalkan waxa aada u dareemi karaya qofka gaalka la noolaada ee aad u diraaseeya dhoqorjaannimadiisa iyo gunnimadiisa aad u eega kaasaa fahmi karaya ka meeshaa uga bidhaamaya uga cadaamaya macalacagtiisa kaasi wax kaleu ka aaminsan yahay waaya bal haddee tusaalaha kale ilaah soo qaada waxa weye am jacaluu lilaahi shurakaa khalaquu ka khalqi war nimankuma waxay soo heleen ilaahyaal abuuray khalqiga ilaahay oo kale ma ilaahyaal wax abuura oo talo warshadahooda wax soo saaraan dad iyo duunyo iyo xayawaan iyo warshadahooda wax soo saaraan bay talow soo heleen markaasuu fatashaabaha alkhalqu calayhim khalqigii baa isaga egaaday oo kanna waa khalqigii ilaahay kanna waa khalqigii sanamyaasha saasay talo arrintu noqoto macnaheedu arrinta waxa weeye ilaaha caadadiisu waa inu wax abuuraa ilaaha ah, waxba abuurayna isaga la abuurayo am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquunadii wey oo isaga la abuurayo oo siduu ilahay u noqonaya qul illaahu khaaliqu kulli shayin wahuwa alwaaxidu lqahaar sidaadhe oo sidaadhe oo sidaadhe anzala min asamaa'i xagga kore ilaahay wuxuu ka soo dejiyey maaan ambiyo fasaalat saalat waxa qulqushay oo rogmatay awdiyatun wabiyaal dooxyo dheh biqadarihaa awooddeed togba taaggii rogmay faxtamala saylu daadkii wuxuu soo qaaday zabadan xumbo iyo daad xoor raabiyan isdulbaxday wa mimaa shaygii yuuqiduuna calayhi finnaar dabka waxyaabahan ay ku shidayaan ee dahabkii iyo lacagta ah ibtiqaa'a xilyatin iyadoo laga doonayo in laysku qurxiyo aw mataacin ama bagaash iyo alaaba laga doonayo kaa xaggiisa waxa ka sugnaaday oo isna laga soo saaraa zabadun milu xumbata daadkoo kale ah kadalika yadribu llaahu saasuu ilaahay u yeelayaa u tusaalaynayaa alxaqa waalbaatil xaq iyo labadaa tusaaleha ilaahay uu ka bixiyey fa ama zabadu waxaan xumbada la idhaahdo fayadhabu jufaan fayadhabu wuu tegayaa jufaan isagoo burburo baaba'ay wa maa shaygii yanfacu nnaas wixii dadka wax ku taraya waa biyaha iyo macdanta saafiga ahe fa fi lard dee dhulku ku sugnaanayaa waa waa wax la taaban karayo kadalika lagugu celiya mar kale yadrib llahu lmhaal ilaahay tusaalayaal buu dadka u samaynaya si ay dee wax u fahmaan kana waa xaqiiyo baatilkii marka aad soo ururiso waa tashbiihooda ku soo ururayaa xaqa iyo baatilku ilaahay xikmadiisu waxay keentay sunnaduna tahay inay isberber joogaan oo baatilkuna aanu cidlo u joogin kana aanu xaquna keligii joogin labadaas way iska agdhow yihiin leanna way isku imtixaanan waa la isku imtixaanan yahay marka meesha imtixaanka lagaaga qaadayo wixii imtixaanka ahaa dabcan waa iska agdhowdi warqadii lagu imtixaanaya waad haysataa kaama foga haddii kale imtixaan noqon maayo haddii dadku aanay wax waliba isugu hagaagsan yihiin oo wax mushkilada iyo wax turunturaa iyo wax hortaagan aanu midnaba jirin dee maxay ku kala baxayaan maxaa tadxiyadooda iyo naftihuranimada iyo ka ilaahay ogol iyo ka diidan iyo maxaa tijaaba marka labadaas inay iska agdhow yihiin horta ka fahamnay halka sida ay isaga agdhow yihiin dahalkan la idhaahdo xumbada iyo daadku daad kasta oo xoog badan xunbuu wataa taasi waa mid e waxaa iska agdhow oo ciid wata macdanta dhulka laga soo qodee dahabka iyo lacagtan saafidee fidada ah. iyaguna ciid bay leeyihin labadaasina waa isku lifaaqan yihin waa xikmada leh taasi waa midh midhka labaad waxa weeye jiraa bahalkan la yidhaahdo baadilku taswiilu shaytaan buu wataa iyo tasiinkiisa shaydaankaa qurxinaya oo soofaynaya oo marawxadinaya oo dadka jeclaysiinaya sidaa usoo wada markaasaa dabeedna wuxuu noqonayaa wax aad u buuran oo bidhaan weyn oo dhalaashan buu noqonaya lasoo dhalaaliyey waa xayeysiis ayuu kusoo samaynayaa kolkay taasi jirtana wax badan baa dadku kusii fitnaysayin mar labaad oo ay kusii imtixaanayin waxaa dhacaysa mararka qaarkood inuu kaba muuqaal dheeraado xaqi mararka qaarkood inuu ka awood bato xaqi Eh, ayaa iyaduna dhacaysa taasina waa imtixaan saddexaad wax haddaba ilaahay oo halkan inoogu baraarujiya subxaana watacaala tusaalahana uu faa'iido ka leeyahay labadaasi ha isbarbar joogeen haba muuqaal dheeraada bahalkii baadilkaha waqtan min al awqaat haba xoog weynaado laakiin haddana xikmadda ilaahayna waxay keenaysaa sunnahana laga soo arkay haddii loo sabro raggeedii la helo inuu bahalkaa baadilka la ydhaahdaa meesha ka bixi doono oo aanu wujuud iyo abaatoona lahayn yadmaxil wayadhab wuu tirmayaa wuu iska tegayaa dee wuxuuna u baahan yahay un in aqoontanna loo yeesho sabirkeediina loo yeesho asabru cala alxaq wasumuud fi muwaajahati alacdaa aw fi muwaajahati albaatil in sumuud lagu sameeyo xaqii iyo in sabir muwaajahada baatilka taasunbaa maaragta meesha taalla ilaahay baana tabaaraka wa arrimaha yaqaanee waa taa maanta taa dadka haysatan weeye marka aad muraayadda eegto caalamka maanta baadilka iyo waxa uu wataa de waa cawlama fiihi lcawlama waa caalamiyeyn haddaad maqasho beesha caalamka iyo arrimaha caalamiga ah iyo wax kasta oo muctarafoo la yaqaano waa asaaskii baadilka soo fulaya wey dabeetana qofkii wuxuu leeyay war waxaan lamaba shaygaa lamaba yaqaana kanaa la yaqaanaa kanaa jira kanaa muctarafa kana waa baatilkii iyo tasyiinkiisii iyo taswiilkiisii waxaa iyaduna iska macruufa kii baatil wadaa inuu suuq badan leeyahy suuq badan buu leeyahy hadduu baatilba soo hurgufo absad shay shayga ugu yari maanta hadduu calan dheer qaatu ihi anugu waxay igu ogaataan in irhaabka ka hortago tago bimaa fiihi dee looga jeeda islaamka waxaa la odhanayaa hala caawiyo waa nin wanaagsan waa la yaqaanaa markaasaa taskiyada idaacad walba ka baxaysa hadduu diin sheegana waa maxay marka iyadana black liisku ku jiraa liis madow ah, xoru yidhaahda waxaanu noqonaya wax kale cid baanuu layn maaya cidna anuu doonamaya lakiin diintaydumaan xoru noqonaya taasoo keliya iyo dalkayga waa la haysta mujarad wax kale ma jiro waaya almuhim taasi qofka maaragtay caaqilka ah ee kolkuu aayaadka eega iyo tusaalayaashan ilaahaygu maaragtay yeelayo ee uu mar walba eego adduunyada iyo see loo badan yahay iyo waxa suuqala iyo waxa ka soconaya waa taasuu arkayaa laakiin ilaahay bishaarooyinkiisa ka mid tahay waxani inuu waqti un leeyahay waqtan min alawqaat un inuu leeyahay oo taariikhda taana ku tusinaysa taariikhdunbaa dib u akhriyaysa baadil kastoo buurbuurnaa oo balballaadhnaa dee inteebuu ku baaba'ay oo sida bacda uu qarxay waa iyadana midh macruufoo dee taariikhda aad ka ahriyi karaysa wey anzala min asamaai maaan fasaalat awdiyatun biqadariha waxaad halkaa ka fahmaysaa oo kale bal xaqan miidda ah xaqu wuxuu shabahayaa xaqu waa raxmad maalan biyahani waa raxmad miidahoo wanaagsan wax boodha aan lahaynoo saafiya dad iyo dal iyo dunyaba ku noolaanayo haddana kuwii unbaa xumbadani ka dhex kacaysa xaqanina waa mid quluubtu ay ku noolaanayso oo dadka anfacaya adduunkooda iyo aakhiradoodaba ilaahay wuxuu soo dejiyey isagoo saafiya wuxuu u keenay addoomihiisa si ugu badbaadiyo haddana sabadkan unbaa isna ka dhex kacaya marka waa laba arimood oo dhan walba iska shabaho tusaale cajiib ah. marka sidaa aynu ugu baahannahay roobka ee cid gaal iyo islaam uga maarmaysa aanay jirin iyo dad iyo duunyo saasoo kalea loogu baahan yahay ilaahay waxyigiisa miidda ah ee saafiga ah, ee soo degay ee noolaynaya arwaaxda iyo quluubta addoomaha taasoo kalea loogu baahan yahay marka waa wajhushabuhu eeg waa mushabah iyo mushabahu bihi iyo wajhushabah arkaanta tashbiiha kan waa la shabahayaa kana waxbaa lagu shabahayaa iyo agabkii la isticmaalayay marka la shabahaya sida aad arkayso maal oo kale iyo dhinacii la yskaga shabahaya marka wajshabuhu waa mutacadid halka la yskaga shabahaya waa intaasoo meelood oo aynu soo sheegay fasaala dawdiyatun biqadariha togbarha taagiibuu rogmaday kii yaraa in yar kii weynaa in badan faxtamala asaylu zabada raabiyan saylkii daadkii wuxuu soo qaaday xumbo isdulbaxday oo waxaa la yaqaanaa inay qaraysada daadka dooxa marka uu biyaha ugu badani marayaan biyaha lama arko gebi ilaa gebi waxa isqabanaysa bahal xumba ah dabeedna qofka yar kaafilka ah waxaabuu isonanayaa har meeshan biyaba mari maayaane waa dhul siman xunbaa xidhay biyihii xagga hoose islabarabaya saasuu uga sarraynayaa mararka qaarkood baatilku xaqa ilaa ay kuwa kadsoomaan qaarkood iska raacaan awrka ku xidhiidhsadaan wamimaa shaygii xaggiisa macnaa xagga dambe ayaad ka soo qaadanaysaa mubtade mu'ahara iyo khabar muqadama baa la yidhaahdaa haddaynu yaro naxwayno waxa weeye wazabadun milu xumba taasoo kale ah xumba taasoo kale ah ayaa mimaa shay xaggii ka timaada yuuqiduuna calayhi finaar dabka ay ku shidayaan waxaan dabka la dhex gelinayo ee dahabkii iyo lacagtii iyo macdantii dabbaa la dhexgeliyaaye kaa xaggiisa waxa ka yimaada zabadun milu daad xoor kaasoo kale ah maxaa talow dabka loo gelinayaa dahabkii iyo lacagta ibtiqaa'a xilyatin dee si la qurxiyo oo wax dadku xidho looga soo saaro aw mataacin ama dee bagaash iyo alaab oo had yo jeer dahabka iyo lacagta ama waa la qurxiya ama alaabaa laga dhigta marka kuwaa la doonaya in la ysku qurxiyo ama alaab laga dhigtee macdanta ah hadda isaguna ogaado xumbo kaleu leeyahay xumbo tandaadkaoo kale abuu ah leeyahay kadalika yadribu allaahu alxaqa waalbaatil labadaasaa ku ogaada xaq iyo baatil waa kuwa waayahay markaasaa dabeed nin daadqaaday xumbo cuskay baa layidhi macnaa xumbadiibuu wax mooday nin shaydaan qaatay baatil cuskay marka kanaaba meeshii war kanaaba laga dhargaya warkanaaba lagu badbaadaya warkanaaba lagu horumarayaa wuu ku dhegay ilaa uu la degay faama zabadu fayadhabu jufaan waa kaa wey jufaa waa qalal burbur xumbadu dee markay qabsato gebiga dooxa daantiisa kolka ay qabsato iyo dhinaciisa maalmo yar kadib unbay dabaysha ku dhufataa markay qallasho meelay marteeba lamaad waa maa yanfacu nnaasa fayamkuu fi lard dadka waxa anfacayaana waa diin waa waxyi samaawiya waa xaq dadkuna waa ku imtixaanayn kadalika yadrib allahu alamhaal tusaalayaashaasaan yeelayaabaa ilaahay uidhio tusaaluhuna had jeer dadka caqligooda ayuu u soo dhoweeyaa waxa loo sheegayo muuqaal wax maxsuusoo la arkayo uga dhigaa wa tilka alamhaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun wa tilka alamhaalu nadribuha linnaas lacallahum yatafakaruun liladiina istajaabuu lirabbihim kuwii ilaahooda aqbalay waxay leeyihiin aan aanu qoraybaa ilaahay uhi alxusnaa tii wanaagga badnayd oo janno ah waaladiina lam yastajiibuu kuwii aan iyagu aqbalin ilaahay yeedhmadiisana low anna lahum hadday yeelan lahaayeenu u sugnaan lahaa maa fil ardi jamiican wax waxa dhulka ku sugane adduuna hadday yeelan lahaayeen eh. wa milahu macah in kalena loogu dari lahaa adduunyada wax yaalla laftadow bihi way isku furan lahaayeen aakhiro ulaa'ika lahum waxa kuwaa u sugnaaday yeesheen suu'ul xisaab xisaab aad u xunoo kadeedanoo adag wa ma'waahum jahannam hoygooduna waa naarta jahanamo la yidhaahdo wa bi'sa almihaad gogolla halkaasaa u xumaatay afaman yaclamu qofka garanaya dadyahow annamaa unsila ilayka wixii lagaaga soo dejiyey min rabbika ilaahaaga xaggiisa xaqa lagaaga keenay huwa eh, alxaqu alxaqu inuu yahay ka garanaya taa kaman huwa acmaa mid dam ah oon waxba u bidhiiqayn oo indhuhu dam yihiin miyuu lamid yihi lama mid ah inamaa yatadakaru ululalbaab aqoon-yahanka iyo caqliga kuwa leh ayaa ilaahay wax ka gudoonto qalbigoodu dabcaah horaynu usoo tilmaanay markaa laba arrimood baa ilaahay soo isa soo bardhig isbarbardhigay oo ah macbuudka macbuudka xaqa ah ka xaq lagu caabudayo ilaahay iyo macbuudka baatilka ah. ah oo aynu soo aragnay tusaalahood markaase haddana ilaahay waxa uu soo xusay xaqiyo baailka tusaalahooda halkana ciddii xaqa haysatay iyo ciddii baailka haysatay baa ilaahay uu ka bilaabayaa isbarbardhigoodii saasaan waxba kaaga qarsoonayn muraayadaa lagaaga soo muujinayaa wax wal oo aad tebi lahayd ama aad ku baraarugi lahayd liladiina istajaabuu lirabbihim alxusna alxusnaa waa jannada ilaahay wey liladiina axsanuu lxusnaa wa kuwa axsanuu samafalayaasha waxay leeyihiin janno iyo dheeraad ilaahay ugu daray subxaana wa tacaala alxusna fa amaa man acdaa wataqaa washadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra alxusna towxiidkana waa noqotaa kalimatu tawxiid marka ah, waxay dee jannadii wanaagga badnayd waa xusna waa mu'anahu axsan axsan xusna marka idaa axsana lahu lxusna qofku markuu ixsaan sameeyo dhan walba ilaahayna shay wanaag badan buu siinaya ku abaalinaya laakiin waxaa ka horeeya maxay arrin adag oo insaanka ku adagoo istajaabu baa lay maxay ajiibeen dee mafcuulkii waa go-an yahay istajaabuu lirabbihim waxay ilaahay kaga ajiibeen ay ka aqbaleen waa wax alla wixii ilaahay ugu yeedhay oo dhan ayay yidhaahdeen ilaahay u qaadan waa kaa nebigu uu leeyahay qul aamantu billaahi uma staqim saxaabigii yidhi ila tali war wuxuuna tidhaahdaa ashahaado oo dabeedna tooslow waa istijaabu arrin saalan maa waa dadkii awliyada ilaahay asalkeedaba cidda kuu yeedhaa marka aad ajiibto waxaad ka doonaysaad ka heshaa haddaadse diiddo ma ka helaysi kuwii aan iyagu ajiibinna waa la haystayaalbaa ka horaysa waaladiina lam yastajiibuu kuwii aan ilaahay ajiibin waa la haystaa waa la haysta aan la maaraynayn oo adduunyada qofka la qabsado wax kastoo lagu maareeyo kuwa laguma maaraynayo laguma maaraynayo adduunyo madax furasho ah waa ka ilahay yihi low ana lahum maa fi lardi jamiican wa milahu macahum laftadow bih adduunka waxa yaala maal dadka wuu la weyn dad buu la weyn qofka iminka la ydhaahdo iska qaada adduunka waxa yaalla oo dhan qaaradaheeda kala duwan wuu la wenyi aakhiro intaa haddii la siiyo oo in la egna loogu daro oo laydhaa waa lagu haystaa maad isku furan laxajecla may qabateen naftiiyo laxajecladu marbay wada baxaan waa halkaasay ku hadhay xaggay ka wada baxaan sawkan labanlaab buu la diyaar yahay labanlaab waa laga dhagaysan waaye ayuu la diyaariyay inuu isku furto laakiin maya ergana ma jirto tolna ma jiro dowladina ma jirto wisaatana ma jirto intaasiba way hadhay way warwarayaano waxay leeyihin famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim arguldarrada nagu dhacday ma haysano wax noo ergeeya iyo shafiic macnaha iyo sadiiq xamiima saaxiib nagu maratuura oo tol ah iyo erga ma haysano dadku laakiin waa ka arkaynaabay leeyiin muminiintoo labada haysta xisaab xun bay leeyihiin marka halkaa waxaad ka aragtay xisaabtu inay ka mid tahay cadaabka ilaahay xisaabta inay cadaabka ka mid tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xisaabta ilaahay buu ka waramay iyo ciqaabka adagay leedahay iyo balaayada iyo fadeexadda addoonka iyo dhididka iyo warwarka markaasay tidhi sow kii ilaahay yidhi fa yuxaasabu xisaaban yasiira ilaahay xisaab fudud buu xisaabin doonaa mee caashay sidaa tafsiirka aayaddu maahae waxa weeyaan buuhi daalika alcardu kaasi waa bandhiguuno ilaahay awliyadiisa marka uu casuumayo si ay nicmadiisa aada ugu sii gartaan ayaa wuxuu soo si guudmara usoo xusuusinayaa wixii dembi ka dhacay kaama samaysay kaama samaysay kaama samaysay ha ilaahay waa samey ilaahay waa sameeyey markuu dabeetana qofkan ay arkay inuu adhaxjabayba oo waxaasoo dhan haddii lasoo qufay armaaba lagu qaadaya waxaasoo kiisa markuu yaabo ayuu ilaahay leeyahy adduunyadiina waan kugu asturay iminkana waan ku asturaya marka kaasi cardi baa la yidhaahda xisaab lama yidhaa walaakin man nuuqisha fi lxisaabi cudib qofka lala dhigdhigo ee ilaahay uu lafaguro xagga xisaabta kaasaa cadaaban waa ilaahay uhi wamawaahum jahanam wabisa lmihaad mar kalea ilaahay uu ku celiyey afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa aqoonyahanka iyo jaahilku ilahay isbarbaray aqoonyahankuna waa qofka siraatay tiriirka ilaahay iyo nuurkiisa qofka jaahilka ahina cilmiguu doonaya hal ahaadee waa ka waxyiga demka ah waxyiga ka aan waxba uga baxsanayn weeye afaman yaclam qofka cilmi u leh macrifo aqoon ana maa unzila ilayka min rabbika alxaq qur-aankan ilaahaaga xaggiisa lagaaga soo dejiya kii kama kacdad ahaa ee xaqa ahaa dhabtahaa inuu yahay oo qabsadoo dabcan ku camalfalay oo qaatoo rumeeyey ka taa aaminay kamanu waacma middama miyuu la midiyo isagoo aan taas uba jeedinba dee labadaasi ma sinne eh kaa jaahil kaa ka indhahala waxyiga jaahil waxaa kalooad ugu dartaa innamaa yatadakaru ulul aqoon-yahanka ayuunbaa waantooba aqoon-yahana maahadheh aqli iyo cilmi midna loo nisbayn maayo ka waxyiga salugee baalmaray midna loo nisbayn maayo aqoon-yahankiibaa ilaahay inoo tilmaamay aqoon-yahanka laftiisaa la isku dabarogayoo la waqhtiyada dambe la isku laaqay indheergaradkii aqoon-yahankaba arrimaha caalamiga ahunbaa iyana laga soo qaatay ee ragu samaystayoo si gaarunbaaba loo fasiraabaa qofku diin ilaahay hadduu siduu doonayo u yaqaano aqoon-yahan iyo indheergarad maaha laakiin waa wadaad ayuu kaasi noqonaya liiskaasuu noqonaya kan kalena wuxuu faatixadaba yaanu aqoonin iyo salaada sida loo tukadee kol haddii uu dee garanayo inaha yaryara wax lagu cuncuno waa inta aynu iska garanayne isaguna waa aqoon-yahankii wax la weydiinayay intuu koofiyadiisii dhuubnayd iyo dee taygiisa soo gashado <laughs> waaya bal haddaba waxaynu eegaynaa innamaa yatadakaru ulul albaab talow dadka aqoonta leh ee aqoon-yahanka ee yahan waa saaxibu saaxibulcaql waa qofka indheergaradka ahee aqoonta leh aqoontii tolow waata nooceeya sifadeedu waate waa sagaalkan sifo qofka leh sagaalkan sifo isugu soo ururaya diin iyo iimaan qofka uu aamino ka muuqda aqoonyahankii iyo mutacalimkii ama caalimkii waa kan alladiina kuwii weeye yuufuuna bicahdi illaah ilaahay ballantiisay dhammaystiraane kagama baxaan walaa yanquduuna almiithaaq ballanta ilaahay iyo ta makhluuqatoona ma jabiyaan waaladiina yasiluuna waa kuwa xidhiidhiya maa amara allaahu bihi wuxuu ilaahay faray an yusala in la xidhiidhiyo wayakhshawna rabbahum ilaahooday ka cabsadaan wayakhaafuuna suu'a alxisaab xisaabta adag ee aakhiro ayay ka warwaraan waladiina sabaruu waa kuwa ku sabra wax kastoo sabiru baaha ibtiqaa'a wajhi rabbihim ilaahay wejigiisay doonayaan inay arkaan ay la kulmaan wa aqaamuu salaa salaaday tukadaanoo si qurux badan bay ula yimaadaan wa anfaquu mimaa rasaqnaahum wixii aanu siinayna kuma bakhaylaano waxbay ka bixiyaan siran wa calaaniya si muuqata iyo si qarsoonba way u bixiyaan labadaba wayadra-uuna waxay ku reebaan oy ugu jawaabaan bilxasanati wanaagga asayi'ata xumaanta xumaanta lagu sameeyo wanaag bay ugu jawaabaan ulaa'ika kuwa sagaalkaa sifalihi lahum waxay leeyihiin cuqba daar daarta aakhiro cidhibteeda la mahadiyo janno ah ayaa u diyaar ah la fasir cuqba daar baa ilaahay uu fasiray cidhibta la mahadiye aakhiro waxa weeye jannaatu cadn beero sugan oo la waayay yadkhuluunahaa way gelayaanoo ilaahay baa ku casuumay beeraha waman salaxa cidda iimaanlehe wanaagsanina way gelaysaa waa la raacinayaa ciddaa wanaagsanoo min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatih aabbayaashood waa waalidkoodii ooriyahoodii iyo ubadkoodiiba leh kuwaana lagama reebina la raaci walmalaaikatu malaaikatu malaaigta ilaahayna yadkhuluuna calayhim waxay uga soo galayaan min kulli baabin albaab waloo jannada ah hambalyo ayay la soo galayaanoy leeyihin salaamun calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato allah idin nabad yeelo bimaa sabartum sabirkaa ku sabirteen adduunyadii wixii idin soo maray fa nicma cuqbadaar meel loo hoydo oo deegaana halkaasa u barwaaqo badan baa ilaahaw aqoonyahankii midhuhu goostay waa kaa midhaha uu goostay marka hore muwaasafaadkiis tilmaamihiisii baa la sheego sagaala haddana amaradii uu goostay iyo midhihiibaa halkaa lagu xusay de waxaaba kaaga filanba aakhirada qiimahaa buu aaminay u camalfalayaa u noolyahay u dhimanayaa iyo ilaahay midna ma arko ilaahayna ma arko waa dunyada kumu arag adiladiisaa ku arka laakiin isha ma saarin aakhirada caynkana he uu diyaargaroobo u nooli u dhimanayana indhaha ma saarin haddana wuu rumaystay miyaanu in dheer garanayn ninkaasi wuu garanayaa ka intanba ka maglafan ay intani u muuqan weyda ilaahay u muuqan waaye aakhiro u muuqan weyday dee waa indhowgarad isaguna waxaan hortiisa ee yaryara la qaadqaadayay taabsiidii wey waa noocii taabsiida marka labadaas sidaasay u kala tegeen allaahuma jcalnaa min haaulaa'i baynu leenahay ilaahaw kuwaa naga yeel muwaasafaadkoodu sidaa qiimaha badan ilaahaybaa ammaanay ma odhanayna ilaahay wuu xayeysiiyo waxa la xayeysiiya waa waxaan xaqiiqo ahayne ama la buunbuuniye ilaahaybaa ammaanay iyaga iyo meeshay tegayaanba fa cuqba daar khalqi ilaahay kuwii ugu sharaf badnaa oo malaa'igta ilaahay ah ayaa majeeranaya way hambalyeynayaan salaamun calaykum yadkhuluuna calayhim min kulli baabin salaamun calaykum salaamun calaykum waa salaam fara badan oo dee markuu malagu halkan ka soo galo ee malagu halkan ka soo galo ee malagu halkan ka soo galo dee had iyo jeer wafdiga la soo dhowaynaya qaaliga ah dadka salaamaya iyo kuwa soo dhowaynaya kuwa kusoo ururayaa bata hadduu yahay qof marfuuda oo la nacayna cid ma arkaba cid barydiise cid hambaryayse mid kasoo horbaxaa midna iyo mid idhaa gacmo furan kusoo dhowow midna ma jiro malaa'igtii ilaahay dee khalqiga fadliga badan ahayd khayrun la yeelaaba kuwan lasii yaabanoo saa u majeeranaya oo soo dhowaynaya laakiin waxa xusid mudan dee iyaga laftigooda hambalyadii iskamay sheegin kaliya bimaa sabartum baa lay bimaa sabartum diinta ilaahay ee ilaahay ay ku caabudayeen ifkan bimaa sabartum bay ku urursantay meeshani sabir bay u baahan sabir baa halkaa lagu mari karaya waxay cahdiga ilaahay iyo miithaaqa labadaba way oofiyaan bicahdi illaahi walaa yanquduuna almiithaaq cahdiga iyo miithaaqu waa ballan adagoo qofku uu galayoo dhaara lagu adkeeyey ilaahay baa ka qaaday rusushaa ka qaaday kitaabka qur baa laga qaaday wakhti ay dadku yaraayeen baa laga qaaday alcahdu waalmiihaaq waxa ugu horeeya iimaanka waa ammaanatullah fii qalbi alcabd waxa ay xidhiidhiyaan wixii la faray addoonku inuu xidhiidhiyo dee wuu iska fara badan yahay waa macruufka uu qofku samaynayo naftiisa u samaynayo ehelkiisa u samaynayo ummadiisa u samaynayo aqaaribtiisa u samaynayo waa ciddii mudan in la xidhiidhiyo lasoo dhaweeyo ilaahay bay ka cabsanayaan aakhirana way ka cabsanayan yakhshawna rabbahum wa yakhaafuuna alxisaab qof ilaahay ka cabsanaya aakhirana ka cabsanaya waxba kama dhacaanba waxa ka dhacayaaba uu yaryahay inta dadka laga laayaba waa intaaba tallaabadaad qaadaysa haddii qalbigaaga ilaahayna uu kusoo dhaco aakhirina ay kusoo dhacdo markaasa askari adag baa hub isla kaa hortaagay askari adag ayaa ku hortaagan dhaafi kari mays liqi kari mays waa xaqiiqo jirta weeye macnaha waxa weeyaan muraaqabadii ilaahay bay qabaanoo ilaahay bay dareemayaan subxaanahu watacaala qalbigooda ayaanu ilaahay ka maqnayn way sabreen waxay ku sabreen wixii sabir mudnaa maxay ku doonayeen ibtiqaa wajhi rabbi salaadii baleg salaadii baa si gaara loo xusay salaadii bay ogaan waxa ay bixiyaan wixii ilaahay uu ku adoonsaday oo dee wixii ilaahay siiye wax ka bixiyaa sekadiina waa ku jirta sirdan wa calaaniya labada siyoodba bal wuxuuna kaa soo baxaa ama lagu arko ama la bidsaraadee waxuuna kaa soo baxaa walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqi bahasha qoorta ku xidhine haddii la arko iyo haddii ay qarsoontay labadaba wala laga yaabaa meelaha qaarkood inay muuqaalka ku fiicanta bakhaylo badani hadday isu soo ururaan oo aad ka dhex kacdo oo aad mar adigu muujiso iyaguna waa laga yaabaa inay marka hore yidhaahdaan gurda raacis hebelba ku dara maanaga hadaana laga xigaa ood furaw noqoto dabeetana marka dambena wax waliba tacawud iyo tadarub buu leeyahay waa la bartaa waxbixintabe inaad markaana ay iyaguna waxbixiyaan in tubdu sadaqaati fa hiya wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fa huwa lakum labada siyoodba waa loo bixin karaya infaaqii asxaabtuna amaama rasuuli sala allahu calayhi wasalam sidaasuu ahaayo mararka qaarkood intuu mimbarka u fuulaabuu ku tartansiin jiray waxbixinta mararka qaarkoodna dee waa la qarin jiray oo ixfaabaa lagu samayn jiray maal danaha guud iyo arrimaha caamka ah iyo jihooyinka khayrka marka had iyo jeer wixii loo ururinaya calaaniyadu ku fiicanya iyo markuu faral iyo sake iyoyah marka laakiin shakhsiyaad ay noqoto wax loo dhiibo qarinta ku fiican yahay leanna qofka bani aadamkii wuu ka diiqadoodaa iyadoo wax la siinaya inuu arko si uun nafta bani aadamka ah santaag iyo dareen iyo waxba iskaga jiro oo armay ku fiicnaan lahayd buu leeyahay inaan lagu arag adigoo wax qaadanaya lagu arko adoo wax bixinaya ayuu isleeyahay marka si uun dabeetana si qalbigiisaasi aanu waxba u noqonin ikhfaagu isaguna ku wanaagsanya wayadra'uuna bilxasanati saya waa gobonimada sida ay tahay wey gobonimadu caynka ay tahay kii far kugu fiiqaba adna shan ku fiiq ma ah kii kucaayaba adna afar jeer cay ma ah kii ku dabagalaba adiguna kusoo wareeg ma ah laakiin bilxasanati sayi waxa uu iska dhigayaa inuu ka sarreeyo oo uu ka wen yahay oonu mudnaynba inuu kan la hadlay hoos ugu noqdo jannaatu cadnin yadkhuluunaha beero sugan waa firdows marka ilaahay weydiisanaysaan janno firdows weydiista buu nebigul fa innahu acla aljanna wa awsatu ljanna wa minhu tufajaru anhaaru ljanna jannaday udhaxaysaa u sarraysaa webiyaashao dhami ay kasoo butacaan aljanna marka ilaahay waxyaabaha uu ku raaligelinaya awliyadiisa aqoon-yahanka indheergaradka magacyada aan ku ururinaba waxyaabaha ilaahay uu ku abaalmarinaya waxaa ka mid ah inuu shafaaco u ogolaaday inay u shafaaco qaadaan waalidkoodii iyo ubadkoodii iyo ooryahoodii iyagana soo raaciya ah, laakiin dee waa qayd baa ku xidhan mid walba huuga la suri kari maayo la jiidi kari maaye biidn ka lagu jiidayaa waxa weeyaan qayd baa ku xidhan waa iimaan waman salaxa qaydkaasaa ku xidhan waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim waxay isku macnayn aayaddii kale suuratu duur ku sugnayda ilahay uhi waladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaan alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay duriyadoodiina oon raacin waa nooc raaligelina wey raaligelintaasi laakiin socon maysa haddaanu ahay hadduu hayru saalix yahay innahu camalun hayru saalix waxaynu soo maraynay nuuxoo inankiisii ilaahay markuu qabsaday ka furfuri kari waayeoo duco kastaba ha soo jeediye laydhi war waan wanaagsanayn war waa midaan hagaagsanayn marka asalaax waa laga maarmaan waa imaankii salaax kale jiro haddaanu qofkiiba imaan lahaynba basalaax baa jira siduu doonaya hawsh aysu ammaaneen salaax ma jiro marka waa shafaaca ciddii wanaagsanaataa ilaahay uu jannadaa gelinaya oo ehelkooda aabaaihim hooyooyinkii lagama tegin baabu taqliib baa laydhaa islaamtu waaba tii u mudnaydbe iyadana sida aayaddaa kaleba ay fasirayso waxa weeyaan al abaweyn baa mararka qaarkood laydhaha labada aabbo haddaad maqasho al abawaani maxaa looga jeedaa labadaada aabbo dee qofna laba aabbo ma lahae waa aabbo iyo hooyo ayaa looga jeedaa sida qamarayn oo kale laba dayax waa qoraxda iyo dayax baabu taqliib baa laydhaa marka min aabbaa'ihim waalidkoodii wey aabbayaashoodii iyo hooyooyinku iyo ooryahoodii iyo duriyadoodii marka islaanta laftigeedii yay adduunuun eeganin iyo keebaa qaxwo badan <laughs> keebaa diin iyo iimaan leh oo aakhire lagu xidhiidhsan karaya ay shafaaco qaadaya inay halkaa laftigeeda ayaa guurka qudhiisiibaa suuq weyne ka soo baxaya oo aakhire la ysugu shafaaco qaadaya waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam dee oryihiisa ugu bushaaraynaya ta ugu soo horaynaysa ee ugu hor imanaysa ee ugu shafaaco qaadaya adwalukunna yadan wlmalaaikatu yadkhuluuna calayhi min kulli baabin salaamun calaykum bima sabartum fa nicma cuqba daar waxay ka turjumaysaa cidduu malagu ammaanu hambaliyeeyay ilahay jecel wladiina yanquduuna cahd allah kuwa ilaahay ballantiisa jabiyey min bacdi miithaaqihi intii la adkeeye dhaala lagu adkeeyey wayaqdacuuna gooyee cawda u jaray maa amara allaahu bihi wixii ilaahay uu faray ayuu sala la xidhiidhiyo wayufsiduuna yufsiduuna filardi dhulkii ilaahayna kharibay ulaaika kuwa lahum lacna nacdal baan dusha uga tuuray baa ilaahay oo ay leeyihiin walahum suu'u daar meella degana halka ugu xun bay leeyihin allaahu yabsudu risqa ilaahay arsaaqada wuu u ballaarinayaa liman yashaau ciduu doono wayaqdir ciduu doonana waa ku cidhiidhayaa wa farixuu bilxayaati dunya waxay ku farxeen nolosha adduunyada wama alxayaatu dunyaa fi laakhira nolosha adduunyaduna may ahaanin marka aakhiro la barbar dhigo ilaa mataac waa wakhti yar oo la raaxaysanayo wayaquulu ladiina kafaruu gaaladii waxay leeyihiin lowlaa unzila calayhi aayatun min rabbi nebiga ma aayad ilaahay xaggiisa looga soo dejiyo la markhaati furo qul waxaa tidhaa ina allaha yudilu man yashaa ilaahay baa cidduu doono ambiya halaabiya wayahdi ilayhi man anaab wuxuu xaggiisa u hanuuniyaa man anaaba cidda u toobad keenta aladiina aamanuu dadka iimaanka leh watadmainu quluubuhum qalbigoodu waxa uu ku xasilaya bidikri illaah ilaahay xuskiisa kuwaasibaa ah kuwa toobadkeenay alaa hooyaay bidikri illaah ilaahay xuskiisa tadma'inu lquluub ayay quluubtu ku cagadhigataa ee ku miirsataa ee ku xasishaa aladiina aamanuu camiluu saalixaat dadka ilaahay rumeeye camal saalixa sameeye duubaa lahum jannaan ula diyaarahoy leeyin buu ilahaydhi wa xusnu ma'aab iyo meel wanaagsan oo loo laabto waxaa ilaahay uu xusay awliyadii ilaahay iyo muwaasafaadkoodii kuwan kalena waaba lasoo koobayba waaba lasoo koobay balaayo baaskooduba intanay ku dhan yihiinba wixii ay sameeyeen iyo waxa lagu sameeyey marka hore cahdigii ilaahay intii la adkeeye jebiyey cahdiga ilaahay dee ilaahay wuu ka qaaday qur-aanku ku xusay caalamu dar dadkoo u soo ururiyay inuu ka qaado qofku sidiisaba fidradaa ilaahaybuu ku dhalanaya marka miiaaqi iyo ballanti diintii ilaahay la gaadhsiiyey loo sheegayaaba cahdi ayuu helay iyo ballan ka bax ballantuu dadka la galo hadduu madaxii iyo hadduu haddii ammaano lagu aamino midna ma fuliyo wixii ilaahay uu farayn la xidhiidiyana way jaraan ha hayo iimaan qof kale hunbaa xidhiidh leh kan kale ilahay wuxuu uhi laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma weliba dadka ay sii jarayaan waa ka diin iyo islaamnimo iyo iimaan kaa caanka ku ahee cadaysta kaa uma dhowrayaan baa ilaha uhi xigtanimona uma dhowrayaan dallana uma dhowrayaan labadaba kaga baxayaan weligiiba isagu ha sheegtay inuu oofinayo waxaa ka soo baxaya haddaba ballantii ilaahay oo la jabiyey iyo ciddii xidhiidh mudnayd oo loo jaray waxaa ka soo baxaya ifsaadulcibaadi walbilaad dal iyo dadba inuu fasahaadaa kasoo baxaysa dal iyo dadba wuu fasahaadaya wa fi lard oo kaa ciddale waxbaanu hagaajinaynaa diin ilahay baa wax lagu hagaajiya cidda waxbaanu toosinaynaan diinhayni waxbay kharibaya saasaa ilahay isugu lifaaq kuwaasi nacdal bay leeyihin iyo suu daar meel la degoo deegaan noqoto halka uxun de waa shan waa naar wey naar baa ilahay u ilaahay baa arsaaqada u ballaadhiya cidduu doonayo cidduu doonayana ku cidhiiriya koow adduunyadiibay ku farxeen wamal xayaatu dunya fi laakhira ay fii janbi alaakhira adduunyada marka la barbar dhiga aakhiro waxay noqotay ilaa mataac raaxo tamataca uma zaalat intuu qofku yaro raaxaystay uu wax ayaa la waayay waa noocaaw waaya haddaba iyadoo gaal laga hadlayay iyo aakhiro oo halkii xumayda uu galay ah, ayaa ilaahay arsaaqadiiyo adduunyu sheegay dee waxaa isweydiin la hortalow muxuu u gaaloobay talow halkee laga raacay halkuu ka qodax qaatay balaayo ku dhacday talo waxaanoo dhan ku dhacaya xagee kaga yimaadeen wuxuu u waashay hunguri iyo arsaaqad wuxuu marada u tuuray qofkani ilaahay iyo aakhiraba u seegay adduunyo markaasay noqotay arsaaqadii adduunyada inuu ilaahay ka hadlo arsaaqadana ilaahaybaa haya ee gaalnimo qofkani waxba kuma kororsan karo adduunyadu u waashayna waa in yaroo lagu raaxaysanayo oo marka aakhira la barbardhig aan waxba ahayn xaqiiqadeeda gaaladiiba haddaba ilaahay uu soo qaaday hadalladii xumaa ee odhanayeenoo waxay idhahdeen ma aayad nebiga lagu soo dejiyo loo markhaati furo dee nebigu ma aayad leee iimaanla'aan baa haysa ilaahay baa cidduu doono hallaynaya cidduu doonana hanuuninaya wayahdi ilayhi man anaab cidda u toobad keentuu hanuuniyaa ee dooratada doorata hidaayada iyo hanuunka iyo towbadda ee garawshiya bixisa marka waa kuwee kuwaas hum iyagu aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum bidikri illaah qalbigooda waxa raashinu ah adduunyadu raashinu maaha iyo xusuusteeda iyo warwarkeeda iyo walaaceedu iyo ku fikirkeedu laakiin ilaahay xuskiisa xuska adduunyadu ma aha raashin laakiin waxa u raashina quluubtooda maxay ilaahay dikrigiisa xuska ilaahay xuska ilaahay bay badiyaan ilaahaybay ayay ka baqayaan ilaahay bay carabka ku hayaan ilaahay bay ku fikirayaan subxaana wa tacaala asalkeedabana haddii aad walwarkiiyo walbahaarkiiyo walaaca iyo kugu bato buuqu alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub waxa nolosha dhadhanka u sameeya iyo macnaha waa xusuusta ilaaha iyo xuskiisa man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa muumin falaa nuxiyanahu xayaatan ayiba waman carada can dikrii faina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhiya ah iyo nolol macaanoo raaxale baa ilaahay uu kala sheegay qofka muuminkii faqiirba ha ahaado laakiin kol hadduu iimaan leeyahay waaba qanacsan yahaye wuu qanacsan yahay wax alla wixii ku dhacaaba waa u khayr kanna wuu ku sabri kana ilaahay buu ajir ku weydiisa marka dikriga ilaahay baa quutulquluub wa nuurulquluub markaad doonaysa qalbigu inuu kor u soo kaco ee qalbiguu werwero ee qalbigu u daciifo ee qalbiga wax ka dhex hadlaan si aad u giijiso oo uu kor u soo kaco oad mashiinkaasi u xidhmo ilaahay xuskiisa badi kaasaa garab iyo gaashaanba ilahay biidn tacaala ku noqonaya aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati tuubaa lahum tuuba waa dhirta jannada tuubaa jannana waa lagu macneeyey khayrna waa lagu macneeyey khayr bay leeyihin wa xusnu maab kuwa horena suu daar kuwana xusnu maab ilaahay waxba ma reebin kii wareerayaana dee cidluu ka wareeraya oo arkaya kii hanuunayaana xaqaasu raacaya